bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وأصxaabihi أجmaciin ama bacdu wyhbit أصxaabu اlxadiiثi khilaafaةa abi bakri radia اllah canhu bacda wafaati rasuuli اllahi sal اه ly slam bاkhtiyaari الصaxaabati waاtifaaqihim calayh wayuhbitu wuxuu sugayaa asxaabu اlxadiiثi asxaabu اlxadiiث khilaafata abi bakrin abi bakar khilaafadiisa radia allaahu canhu bacda wafaati rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka geeridiisa ka gadaale biikhtiyaari saxaabati bayna ku sugaayaan saxaabada doorashadooda ay doorteen waitifaaqihim iyo iswaafaqidoodu calayhi isaga korkiisa ay isku waafaqeen ayb waqowluhu iyo ayb iyo wa qowlihim wa biqowlihim iyaga qowlkooda qaadibatan dhammaantood ay yidhaahdeen radiyahu rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalama rasuulkii baa wuxuu raalli ugu noqday lidiinina diinkeenna faradiinaahu lidunyaanaa annagana adduunyadeenna waa uga raalli noqonnay ayb yacnii annahu istakhlafahu waxay ka wadaan marka diinkeennu nebiga uga raalli noqday oo diinkeennu u dhiibay waxay ka wadaan yacnii annahu istakhlafahu inuu markaa yacnii khaliif uu ka dhigay oo uu beddelkiisa uu geliyey fii iqaamati asalawaati salaadaha oogitaankooda almafruudaati la farad binnaasi uu tujiyo ayaama maradihi maalmihii nebiga uu jiranaa ayaama maradi nebiyi sal l slam wahiya salaada oogitaankeedana addiinu waa diin faradiinaahu waan ku raalli noqonnay khaliifatan khaliifo ahaan lirasuuli sal ll slam ou ka khaliif noqdo calaynaa korkeenna fii umuuri dunyaana adduunyadeenna arrimaha ku saabsan ayb iyo wa qowlihim wa biqowlihim ayay ku sugaayeen qadamaka rasuulu llaahi sal ly salam nebigaa ku hormariyey faman da aladii waa kuma yu midka adiga dib kuu dhigaayo nebigaa ku hormariyey yaa adiga ku dib dhigaayo wa araaduu waxayna dooneen annahu sala allahu calayh waali wasalama qadamaka fi salaati nebigaa kuu hormariyey salaaduu kuu hormariyey binaa annaga aada na tujiso ayaama maradihi fa sallaynaa waraa'aka gadaashaadaan ku tukannay biamrihi nebiga amarkiisaan ugu tukannay faman da aladii waa kuma midka yu-akhiruka ku dib dhigaaya bacda taqdiimihi iyaaka markuu nebiga horumarintiisa adiga uu ku hormariyey kadib ayb wa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yatakalamu inuu ka hadlaayay fii sha'ni abi bakrin abi bakr sha'nigiisa fii xaali xayaatihi noloshiisa waqtigeedii bimaa ayb ayuu uga hadlaayey yubayinu lisaxaabati saxaabada uu ugu caddaynaya annahu isagu axaqu nnaasi inuu yahay dad midka ugu xaqnimo badan bilkhilaafati khilaafada ugu xaqnimo badan bacdahu isaga gadaashii falidaalika saa darteed itafaquu calayhi way isku waafaqeen waijtamacuu waa ku kulmeen faintafacuu bimakaanihi wallaahi faintafacuu way ku intifaaceen saxaabadii bimakaanihi abubakar booskiisa wallaahi baan ku dhaartay wartafacuu bihi way ku kor noqdeen wartafaquu ayb way ku intifaaceen ayb wartafacuu bihi way ku kor noqdeen wartafaquu bihi yacnii way ku intifaaceen xataa qaala abuu hurayrata radia allaahu canhu ilaa abuu hurayra uu yidhi wallaahi aladii laa ilaaha illaa huu lowlaa ana abaa bakrin abuubakar haddii lala yahay istukhlifa in la doortay taa haddaynan jiri lahayn lamaa cubida allaahu ilaahay lama caabudeen ayb walamaa qiila lahu markii lagu yidhi abuu hurayra mah yaa abaa hurayra abuu hurayrow ka joog waxaan qaama bixujatin ayb qaama wuxuu la istaagay bixujati sixati qowlihi qowlkiisa sixadiisa xujadeedou la istaagay fasadaquuhu fiihi way u rumeeyeen wa aqaruu bihi waana u qireen algan marka wuxuu ka hadlay khilaafada abubakar inay khilaafo ugu horreysay oo nebigu markuu dhintay abuubakar baa khaliif noqday khilaafadaas marka nusuus buu isku dayey saxaabada hadalladooda iyo inuu keeno khilaafata abi bakrin maxay ku sugnaatay haddii la yidhaahdo waxay ku sugnaatay nas oo nebigu uu caddeeyey laakiin daliil ama daliilay ku sugnaatay laakiin daliilkaasi ma ahan daliil waadix ah waa daliil khafi ah oo istinbaad u baahan <coughs> nusuustaasu wax ka mida sheegayna oo waxaa weeyaan nebiga markii uu jiranaa waa kii yidhi muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abuubakar fara oo dadka ha tujiyo horumarintaas marka uu salaadda u hormariyaa waxaa laga fahmay de nebigu wuxuu wax ku qiimey jiray fadli iyo waxay ahayd unkarti wax kale isaga wax kuma fiiriyo ayb maadaama nebiga salaaddii uu u hormariyey waxyaabaha kalena inuu isaga ahal u yahay oo isagu uu ku horeeyo yaa laga istimbaaday meeshaas nas khafi a ah saasaa laga wada iyo markii nebigu uu yidhi iqtadow biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar waxaad ku dayataan labada iga dambaysa aniga gadaashay abi bakar iyo cumar ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa naag baa nebiga u timid markaasay wax weydiisatay markaasuu yidhi waa ku siinayaa markaasay tidhi haddaanan ku arkin ka in lam alqaka haddaanan kula kulmin oo lacalla aad dhimatay yaan aadaa abuubakar aadu yiri marka howsha nebiga ninka u taagnaa ee qaba karay oo rasuulkuna uu yacnii ku eh, tilmaamay abuubakar u ahaa iyo waxaa ka mid ah xadiidkii kale uu yidhi idcii lii abaaki wa akhaaki caaisha wuxuu ku yidhi waxaad iigu yeertaa aabbahaa iyo walaalkaa waxaan ka baqayaa buu yidhi an yatamanaa mutamanin qof inuu tamaniyo arrinkan waya'ba allaahu wاlmuslimuuna ilaa abaa bakrin alle iyo muslimiintana waa diidayaan ilaa abuu bakar unbay rabaan cid kale waa diideen ilaahay yani iyo muslimiinta marka alle iyo muslimiintu sidaas abubakar baa marka ay rabaan ayb shiicada marka ama yacni raafidadu iyagu dadkaas muslimiinta ee abuubakar rabo ma ku jiraan marka meesha waxaad dareemaysaa marka inay wax daran ay yihiin oo yacnii eh, qalooc weyn oo ku jiro eh, wixii alla uu raalli ku noqday muslimiintii raalli ku noqdeen ayaga raalli kuma ah ayb khilaafadiisa marka sidaasay ku sugnaatay de markii saqiifati bani saacida la yimidna waa tii marka ansaartu iyagu ay is yiraahdeen annaguna mina amiir wa minkum amiir oo madaxtinimadii ayaguna marka ay yidhaahdeen innagaa madaxtinimadii qabanayna waa kii abuubakar saxaabada qaarkood ay dhaheen nebigan waxaan ka maqalnay al min quraysh a'immada qurayshay ka ahaanaysaa qadimuu qurayshan quraysh ha la hormariyo yaan laga hormarin mada ansaarna hadda quraysh maaha marka ansaartii marka way ogolaadeen cumar marka wuxuu la mubaayacooday abubakar abu cubaydana waa la mubaayacooday ansaartii meesha joogtay sidoo kale dadkii kalena waa la mubaayacoodeen ummadda abubakr radia allahu canhu uma uma khilaafata cumara bni اlkhadaab ayay sugayaan radia allahu canhu wa ardaahu maxay ku sugayaan iyadana ay ku sugnaatay biistikhlaafi abi bakrin abi bakar ka khaliif yeeliddiisa radia allahu canhu iyaahu isaga uu ka khaliif yeelay abubakar markuu dhimanayey eh, cumar ayuu khaliif ka dhigay waitifaaqi asaxaabati iyo saxaabadii iswaafaqitaankooda calayhi ay isku waafaqeen bacdahu abubakar gadaashii cumar ay isku waafaqeen wa injaazi illaahi subxaanahu iyo ilaahay subxaanahu watacaalaa goyntiisa bimakaanihi uu ku gooyey fii iclaa'i alislaami islaamka sarraysiintiisa wa icdaami sha'nihi ayb wacdahu uu ku gooyey wa injaazi illaahi subxaanahu gooynta alla uu gooyey muxuu wax ku gooyeyna bimakaanihi bimakaani cumar cumar makaanadiisa fii iclaa'i alislaami islaamka yacni sarraysiintiisa koryeelidiisa wa icdaami sha'nihi sha'nigiisa weynayntiisa muxuu gooyey allana wacdahu ballantiisiibuu ku gooye wacdigii alla uu yabaho muslimiinta inuu tamkiin siinaayo iyo waxyaabahaas oo dhan khilaafadii cumaray aad u dhacday uma khilaafata cuhmaana radia allaahu canhu cuhmaan khilaafadiisa ayay sugayaan radia allaahu canhu biijmaaci ahli shuuraa waxay ku sugayaan ahlu shuurada ijmaacooda biijmaaci ahli shuuraa oo cumar markii uu dhimanayay lix qofooduu yidhi laga bixiyo lix qofood buu magacaabay lixdan ha laga doorto uu yidhi qof noqdo madax cuhmaan iyo cabdiraxmaan bin cawf iyo zubayr bnu lcawaam iyo dalxa iyo sacd ibnu abi waqaas saciid binu zayd kuma darin lanna qaraabadiisa qaraabow la ahaa waa ka leehay ibnu cumarna wuxuu yidhi haydinla shaqeeyo wax uu ku leeyahayna male amarkan madaxtinimada lixdaasuu u dhaafay markii dambena marka cuhmaan ayay doorteen cali iyo cuhmaan iyay noqotay cuhmaanana marka ay saxaabadu doorteen ayb biijmaaci ahli shuuraa iyo wa ijmaaci lasxaabi asxaabta ijmaacooda kaafatan dhammaantood wa ridaahum bihi iyo raalli ahaanshahooda ay ku raalli noqdaan xataa jucila alamru ilayhi ilaa arrinka loo yeelay isaga talada loo dhiibay uma khilaafata caliyin radia allahu canhu bay sugayaan bibaycati asaxaabati saxaabada baycadoodii bayna ku sugaayaan iyaahu ay la mubaayacoodeen isaga cali marka de saxaabada kulligood lama mubaayacoonine ahlulxalli waalcaqdigii waa la mubaayacoodeen intoodii badnayd ayb carafahu wara'aahu wou gartay waana arkay kullu minhum mid kastoo iyaga ka mida ah radiallaahu canhum asxaabta xaqa alkhalqi khalqi midka ugu xaqnimo badan inuu yahay wa owlaahum ugu dhow fii daalika alwaqti waqtigaasi bilkhilaafati khilaafada walam yastajiizuu mana aynan bannaysanin cisyaanahu inay caasiyaan iyo wakhilaafahu iyo khilaafkiisa yani cula cali saxaabadu waxay aaminsanaayeen nin isaga ka fadli badan inuusi joogin adduunka markaas khilaafada nin uga owlaysanna inuunan jirin saxaabado dhan sidaas waa rumaysnaayeen marka lagu leeyahay dagaalaa dhacay subayr iyo dalxa iyo yaa dagaalamay waqcatuljamal iyo cali ma aynan ku dagaalamaynin madaxtinimada adiga malihid ma dhehaynin iyaga sidaa in la ogaado zubayr iyo dalxa madaxtinimo kuma cali kulama tartamaynin laakiin dagaalkooda wuxuu ku salaysnaa ijtihaado aayadda ilaahay leeyahay waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaanan ayay ku socdeen oo iyagu waxay lahaayeen war cusmaan dadkii dilay dhinacaagay jiraan meesha adiga joogto ood hadda yani madaxda aad ka tago maqarka kuwa ood fadhiso ayay joogaan soo qaba dadkaas ayb si marka cusmaan dhiiggiisa looga gudo calina hadda dadkaa wuxuu u arkaya inay yihiin koox fara badan oo hadda waa lasoo qabanaa haddii la yidhaha aan sahal lagu qabanaynin oo dagaal iyo mafsado tiro badan inay timaado maahane cusmaanna haddii ilaahay xaggiisa oo u dhintay nebiganaba uu tilmaamayoo khaliif shahiidan noqonayo inuu yahay in layska dhaafo oo ilaahay xaggiisa uun marka loo daayo isaga marka ijtihaadkiisa cali saas u ahaa zubayr iyo dalxa iyo caa-isho iyana ijtihaadkooda wuxuu ahaa in lasoo qabta nimankaas xoogaa marka arrinkaasa isfaham waa keenay markaasa haddana marka dad sharwadayaale ay ka faa'iideysteen intay isqaybiyeen ayay qolana dhinacan safkan zubayray wax ka tuureen safka calina qolaa wax ka soo tuurtay ciidankii saas isku dagaalay ee maahan waxa laysku haystay zubayr iyo dalxa inay lahaayeen annagaa madax ah adiga joog saa ma aynan dhehaynin mucaawiya dagaalka uu la dagaalamayna sifiin macnahaas unbuu ku salaysnay ee yacni midda marka uu sheekha sheegaayo sax waay nin saxaabada ka mida oo cali ku haystay xukunka ma jirin oo adiga waa lagaaga owlaysan yahay iyo annagaa kaa fiican iyo waa kaa fadli badannahay iyo ma aynan jirin fa kaana haaulaa'i alarbaca afartaani fa kaana haaulaa'i alarbaca afartaani waxa ay ahaayeen alkhulafaa araashidiin ayay ahaayeen khulafaa araashidiin alladiina kuwaasoo nasara allaahu bihim alla uu ugu gargaaray iyaga sababkooda addiina diinka wa qahara ou qasbay wa qasara ou dirqiyey bimakaanihim iyaga makaanadooda iyo booskoodii almulxidiina kuwa diinlaawayaalka ee mulxidiinta ah waqawaa wou xoojiyey alla bimakaanihim iyaga sabab makaanadooda alislaama islaamkii buu ku xoojiyey wa rafaca fii ayaamihim maalmahoodii wuxuu kor yeelay alle lilxaqi xaqi oo u kor yeelay alaclaama yacnii aclaamta calaamadihiisiibuu kor yeelay wa nawara wou nuuriyey bidiyaa'ihim iyaga iftiinkooda iyo wa nuurihim iyo nuurkooda iyo wa bahaa'ihim bilicdooda ayb ayb addalaamu mugdigii baa iftiimay wanawara waxaa iftiimay bidiyaa'ihim iyaga iftiinkooda wa nuurihim nuurkooda wa bahaa'ihim bilicdooda addalaamu mugdigii baa nuuray wa xaqaqa bikhilaafatihim khilaafadooda waxaa ku dhaboobay wacduhu ilaahay ballankiisii asaabiqu horreeyey fii qowlihi caza wajalla wacda allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati layastaklifanahum fi اlardi kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakkinanna lahum diinahum اladii irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amnaa alaaya wa fii qowlihi ilaahay qowlkiisii ashidaau cala alkufaar oo zamankoodii islaamka xoogow lahaa gaaladana waa qamcisnaayeen oo kuwa la qamciyey ayay ahaayeen shawko iyo xoog ma aynan lahayn muslimiinta marka xoogga iyo qalabada iyo sarraynta lahaa wixii ilaahay uu ballan qaaday wuxuu ku taxqiijiyey ilaahay iyaga gacantooda faman axabahum qofkii jeclaado wa tawallaahum ka weli dhigto wa dacaa lahum u duceeyo wa racaa xaqahum xaqooda ilaaliyo wa carafa fadlahum fadligooda aqoonsado faaza ninkaasi waa liibaanay fi filfaa'isiina maca alfaa'isiina kuwa liibaanay macooduu liibaanay waman abqadahum qofkii u caroodo wasabahum caayo wa nasabahum u nisbeeyo ilaa maa tansibuhum arawaafidu raafidadu waxay u nisbaynaysa u nisbeeyo iyo walkhawaariju khawaarijta lacanahum allaahu faqad halaka kaasi waa halaagsamay fi lhaalikiina maca alhaalikiin dadka halaagsamay buu la halaagsamay qaala rasuulu llahi sal ly salam rasuulku waxa uu yidhi laa tasubuu asxaabii asxaabtayda ha cayninina faman sabahum qofkii caayo facalayhi lacnat ullah ilaahay lacnadiisa korkiisa ha ahaato xataa iska daayey khaalid bin weliid waxaa dagaalamay cabdiraxmaan bin cawf xoogaa marka khaalid cabdiraxmaan baa hadal uga fakaday cabdiraxmaan bin cawfna wuxuu ahaa saxaabada min asaabiqiin alawaliin khaalidna raggii gadaal ka soo islaamay oo labadaba saxaabay ahayn dabcan markaa marka khaalid uu sidaa yidhi rasuulka waxa uu yidhi laa tasubuu asxaabii asxaabteyda ha cayninina khaalid buu ku yidhi laa tasubuu asxaabii fawaladii nafsii biyadihi low anfaqa axadukum midla uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifahu midkiin haddii uu sadaqaysto ou sadaqo u bixiyo buurta uxudoo dahab ah ma gaarayo buu yidhi koombo ayaga ay bixiyaan asxaabteyda koombo yacnii buurta uxudoo dahaba ah haddaad bixisaan idinka hal koombo oo ay saxaabadaydu bixiyeen ma gaaraysaan walaa koonba barkeed xataa ma gaaraysaan lan ayagu marka diinta ay nusrada u baahneed ay u nusreeyeen saa darteed marka de saxaabadii dhexdoodii haddii sidaa la leeyahay annaga oo aan saxaabo ahayn haddii wax naga gaaraan asxaabta ka waran marka aaday khatar u tahan waana calaamatu lkhudlaan abu surcat araasi waxa uu yidhi wax kale ma rabaan uu yidhi raafidada ilaa waxay rabaan inay beeniyaan annaga markhaatiyaalkeena dadka markhaatida noo ah oo qur-aankan xaqnimadiisa aan ku garannay axaadiidtan aan ilaahay ku caabudayna dadkii noo keenay qur-aankan dadkii noo keenay waxaasoo dhan dadkii markhaatiyaalkeennii ahaa bay rabaan inay ceeb dusha u saaraan markaasuu wuxuu yidhi ayagaa ceebta ku owlaysan kuwa waxaa samaynayo fahum zanaadiqatun zanaadiqatun zanaadiqatun saxaabada marka caydeedu waa zandaqo waa diin la-aan diin la-aan waaye qofka inuu saxaabada nebiga uu duro ayb waxyaabaha marka iyaga de macsuumiin may ahaayeen maya dembi waa geli karaan laakiin markay dembi galaan muujibaatu yacni irtifaaci alcuquuba canhum cuquubada inay ka kor noqoto waxyaabihii waajibinayay nooga badan yihiin ayaga leanna qofka haddii dembi uu ka dhaco cuquubaa loogu goodiyey cuquubadaasi waxay ku kor noqon kartaa toobo saxaabada ayaa ka towbad badan annaga ayaa naga towbad badan soo maha ayb towba loogama horeeyo xasanaad waaweyn oo marka dunuubtan la fiiriyo dunuubta ay baaba-ayso waa waa haysteen walidaalika waa kii nebigu yidhi qisadii xaadib waa kii nebigu sal l slam uu ku yidhi lacala allaha طalaca calىa quluubi ahli badrin faqaala acmaluu maa shiئtum inii qad gafartu lakum beder keliya ay ka qayb galeen mansab weynay noqotay nacam xasanadaas weyninka badan dembi xoogaa ah waa ka adag tahay nacam xasanaad maaxiya oo waaweynay haysteen iyaga ayb masaa'ibta marka la fiiriyana masaa'ibta qofka dunuubtaa loogu dhaafaa saxaabada masaa'ibta soo maraysay teenna waa ka waaweyneyd iyaga toodaa weyneyd oo xadiidkana waa tou ahaa eh, yubtala alambiyaa ina ashadda annaasi ibtilaa'an alambiyaa uma alamhal uma alamhal dadka waxaa ugu imtixaan badan ambiyada kadib waxaa ku xiga kuwa kusoo dhow kuwa kusoo dhow kuwa kusoo dhow ayb shafaacada nebiga markay noqoto iyadana waa dunuubta waa laysaga kor yeelaa shafaacada nebiga waa nooga owleysnaayeen maxaa yeelay de nebiga waaba la soo halgameenba asxaabtiisii saaxiibadiisay ahaayeen meel cidlaa ugama dhaqaaqayo dabcan towxiid iyo haddii la yidhaahdana de towxiid ay ku helaan waa haysteen waxyaabahaas oo dhan marka ibnu taymiya ilaa toban waxyaabooduu gaarsiiyaa waa waxyaabo keenaayo qofka in cuquubadii ay ka kor noqoto haddii marka dembi ay ku dhacaanna waxyaabahaasay haystaan ayb waxa asxaabta laga soo naqlinaya marka oo kaasay sameeyeen saanay yeeleen kanay yeeleen la leeyahay dhowr noocoo shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay waxay u badan tahay wax been ah oo aan sanad saxiixaba ku sugnaanin waxyaabo badanna marka sidii loo yiri si aan ahayn loo sheegay ama waxa uu yidhi waxa yarka ah ee saxda ah jiro iyaguna mujtahidiinay ku ahaayeen inta yartaa ee saxda ah oon annaga u arkayno qalad inay tahay iyagu ijtihaadkooda u geeyey mujtahidkana waa maqfuur mar haddii uu yacnii eh, ugu yaraan dembigiisa waa la dhaafaya saxaabada marka culimmadii hore aaday u daryeeli jireen marka qofka eh, imaam axmed kitaab wuxuu leeya leeraa kitaabu fadaa'il asaxaaba laba mujalad waayo axaadiidta saxaabada ku aruurina bukhaariga waa aragteen kitaabu almanaaqib ayuu leeyahay iyo kitaabu fadaa'il asaxaaba iyo marka kutubtii dhammayd waa lagu qoray fadaa'ishooda si aan iyaga loo fududaysanin wa qaala wuxuu nebigu yidhi sidoo kale man axabahum qofkii jeclaysta asxaabta fa bixubbii aniga jacaylkayga dartii ayuu axabahum ku jeclaaday yani saxaabada ninkii jeclaado aniga jacaylkayga ayuu u jeclaaday yani nin aniga ijecel unbaa saxaabada jeclaanayo waman abqadahum qofkii u caroodo iyaga fa bibuqdii nacayb aniga oo ii qabo ayuu abqadahum ugu carooday walidaalika imaam maalik wuxuu yidhi shiicada iyo raafidada mar loo sheegay wuxuu yidhi wax kale ma rabaanuu yidhi innamaa yaduuruuna waa warwareegayaanuu yidhi waxay ka warwareegayaan keliya uun waxay rabaan inay dacniyaan oo ay duraan saaxiba hada alqabri leanna haddii qofka la yidhaha saaxiibadiisao dhan waa xumaayeen dad makri badan oo khayaano badan oo dembi badan uun oo makri iyo khiyaano lagu yaqaano ninkii saaxiib la noqdo ee isagana waa eedaysan yahay soo maa ya haddii marka la yidhaahdo saxaabad saxaabadii dhammaa dad makaariinay ahaayeenoo waa makri badnaayeen haddii la dhaho waxaa imaanaya soo maaha nebigii saaxiibka la ahaana dhacni bay ugu noqonaya soo maa ayb marka qofkii nebiga nacab saxaabada waa naca nacayb nebiga oo u qabo saxaabada u nacay ayb jacayl ou nebiga u qabaa ou u jeclaaday ninkii saxaabada jeclaaday waman aadaahum qofkii saxaabada dhibay faqad aadaanii waa i dhibay waman sabahum qofkii caayana facalayhi lacnat اllah ayb tirmidi iyaa wariyeen kitaabu lmanaaqib iyo meelahan wayaraa asxaabu اlxadiidi اljumcata wاlciidayni wagayrahuma min الصalawaati khalfa kuli imaami muslimi baran kana aw faajira wayaraa waxay arkayaan asxaabu alxadiidi asxaabu alxadiid aljumcata jumcada waalciideyni ciideynka wagayrahumaa iyo kayrkood min asalawaati oo salaadaha ah khalfa kulli imaamin muslimin imaam kastoo muslima gadaashiisa in lagu sameeyo baran kaana mid baari ah ahaayeyaa ow faajiran ama faajir ahaayeya calaamad kaloo ahlu sunnaha calaamad u ah waxay tahay dadka madaxda ah a'immada ah ee muslimiinta ah ama baariyiin ha ahaadaan ama faajiriin ha ahaadaan jumcada iyo ciideenkai waa la tukanayaan oo yacnii dadka qofka salaadda markaad haddii imaam uu yahay muslimiinta xukumo dadkiina salaaddii uu ka bixinayo muslimna uu yahay oo gaalnimo cad uunan ku dhicin waa lala tukanay oo cuhmaan radi allaahu canhu waxaa la yidhi nimankii fidno wadayaalka ayaa masaajidkii qabsaday oo salaadda dadka ka tujinaya adigiina khaliifkii muslimiinta adoo ahna gurigan baa lagugu hareereeyey see yeelnaa dadkaas ma la tukanaa markaasu wuxuu yidhi asalaatu salaadda yacni waxaa weeyaan khayru mawduuc wax la sameeyo yani wax ugu fiican way salaadda in axsanuu fa axsinuu hadday hagaajiyaan hagaajiya wa in asaa-u falaa tusiibu la tukaduu yidhi iyaga salaadda marka hadday hagaajiyaanna hagaajiya hadday hadleeyaanna hala hadlaynina maadaama islaamnimadii wax hadda aynan ka bixin ayaga iskala tukada ayb imaamku marka hadduu mastuur yahay oo aan la garanaynin waa lala tukanaa ayb haddii uu yacni gaalnimo kufri bawaaxa ah lagu haayana lala tukan maayo hadda markaa jumcada iyo ciideenka iyo waxaa gaar loogu sheega dee jumcada waagii hore iyo ciidda iyo waxaa oogi jira dadka madaxda ah hal meela lagu oogi jiray dadka madaxdaana oogi jiray wayarawna waxay arkayaan jihaad alkafarati gaalada jihaadkooda macahum maca ala'immati aimada macooda wa in kaanuu haba ahaadaan jawaratan kuwa jawr falaaya fajaratan oo faajiriin jihaad hadday qaadayaan oy diinta difaacayaanna in lala socdo lala qaado jawr iyo faajiriinba jaa'iriin iyo faajiriin hadday doonaan ha ahaada lanna maxaa yeelay jihaadku wax fiican waay oo iyadana waxay tahay facalayhi bidcatuhu yani waxaa weya falanaa yani daacatuhu wacalayhi bidcatuhu annaga daacadiisaan leenahay ninkan hadduu daacadii samaynayo daacadii ma diidayno nacayb isaga aan nacabnahay ama xumaantiisa kale darteed daacada u diidi mayno daacadii waa raacaynaa haddouba shay daaca gudanayo ayb fujuurkiisa iyo wixiisana dasay u taallaa kulama jirno ayb meeshaasna marka ayagu marka dad a'imo ah oo hogaamiyeyaal ahoo yani dadka hogaamiyo imaamyo oo jihaadaya ay jiraan inaan laga harin oo loogu kaalmo hadday yidhaahdaan jihaadkii ay u cayinaan qofna waa ku caynoobaya haddaysan u cayinino qofna inuu raacana uu ka hoos jihaadana waa leeyahay alimaamu junnatun yuqaatalu min waraa'ihi wayutaqaa bihi hadalkan laakiin macnihiisu ma ahan yani haddii la waayo maalan imaamkii ama imaamkiiba ou iska dhaafaba danihiisa adduunyada oo iska qaato haddii dad muslimiinoo qudro iyo awood leh iyagu markaas ay isnadaaminayaan oy sidaas marka yacni jihaad ay ku galaanoo cadow isaga celinayaan dafci ay samaynayaan weliba difaac ay samaynayaan imaam ma joogo ma u cadil maayo jihaadkan oo jihaadku maadaama cibaado uu yahay haddii imaam uu joogo hala raaco waay haddii imaam uusan samaynaynin laakiin xaaraan waay ma la dhihin dadka gobol baa waxay u fahmayaan meeshaan min shuruudi اljihaad inay ka mid tahay laabudda imaam in la helo qasab ma aha imaam axmed raximahullah riwaayat cabdillaahi bni اlimaam wuxuu leeyahay waa masaladan oo kale la su-aalay markaasu wuxuu yidhi qofka haddii uu yahay qof eh, haddii muslimiinta lasoo weeraro imaamna aynan markaas ounan joogin waa dagaalamayaan imaam la-aanu yii lianna mafsadada ka dhalanaysaa ka badan soo maaha hadba mafsadadaa lagu xisaabtamo akhafu lmafsadatayn yalqa alkora ayb marka in imaam la-aan la jihaado oo dadkii ay wax iska celiyaan iyo in yacnii eh, imaam imaama dartiis layskaga dhaafo oo asalkii kale la waayo xataa waa kale mafsado badan yihiin soo maan ayb walidaalika fuqahadana masaladana masalo fiqi ah waa masalo oo fiqhi ah weeyaan inta caqiidada ay ka khusayso intaan uu sheegayo haddii nin imaamo muslim oo jaa-ir ba ahaado diinta aan ka bixin jihaad uu gelayo waa in la raaco leanna haddii laga goosto waxay noqoneen nooc takfiir meeshaasay ka gelay caqiidada laakiin jihaadkii ma ansaxa biduuni imaam mase ma ansaxayo mas'ale fiqhi a ah waay soo maha ayb dad badan isaga dhex daran tahay marka hadduusan qofka u lahayn cilmi iyo idilaac hadduusan u lahayn waa wareer wayarow markaa waxay qoraayaan kutubta gabola waxaad ku arkaysaa shuruud uljihaad waxaa ka mida wujuudu imaam waa shard jadiid ah, kutubtii fiqiga waa kaas marka shuruud uljihaad markay ka hadlayan shardi sideedaba waxaa laga wadaa shay marka aad samayso shardigaa uu maqan yahay waxba aynan kaa ansixaynin kitaabuuljihaad marka kutubta fiqiga madaahibta male yacnii wax shardi uga dhigaayo oo ku ansaxo jihaadka ma aanaan arkin kulle wa <clears throat> wayarawna waxay arkayaan adducaaa duco lahum loo duceeyey iyaga bilislaaxi loogu duceeyo watawfiiqi loogu duceeyo iyo wasalaaxi suubanaan dadkaas madaxdaa in loo duceeyo oo hagaag loogu duceeyo hagaajin tawfiiq iyo salaax walaa yarawna mana arkaan alkhuruuja bixid calayhim korkooda lagu baxo bisayfi loogu baxo wain ra-ow minhum wain ra-ow haba arkaan minhum xaggooda haba ka arkaan madaxdaasi alcuduula leexasho can ilcadli laga leexdo ila aljawri loo leexdo iyo walxayfi imaamkii ninkii muslimiinta xukumaya bimujarad qaladou galay cadaaladdiibuu ka leexday xaqdarro u leexday laakiin diintii kama bixin ma bannaana seef in loogu baxo ma bannaana waa xaaraam xurmadaana waxaa laga qaadanaa xadiidka dhahaayo cubaadata bni saamid wa an laa nunaasica alamra ahlahu ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum fiihi min allaahi burhaan iyo xadiidkii kale isagana ahaa ha la dagaalamin wain akhada maalaka wajalada dahraka ninka madaxdaa hadduu dhabarka kaa garaaco maalkaaga kaa qaato ha la dagaalamin iyo satalqowna bacdii aharatan wa umuuran tunkiruunahaa ansaar buu nebigu wuxuu ku yidhi waxaad arki doontaan sadbursi iyo iyo arrimo aada inkirtaan rasuul allow maxaa noogu dardaarmaysaana isbiruu nebigu safru dagaalama ma dhih <coughs> nusuustaas marka waadixa abaa waxay sheegaysaa dadka madaxda iyagoo xukun laga ridanayo in lagu baxo lala dagaalamo xaaraan inay tahay waa goorma laakiin waa inta ay muslimiin yihiin haday islaamnimada ka baxaan xadii ma dhahaayo yaan lagu bixin iyo lama dhihin markaas ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan meeshaas marka kufriga haddii uu kufrigu xataa hadduu ta'wiil ku jiro waxaad moodaa inaan lagu bixaynin ataa haddii weli ta'wiili waxaa u jiro laakiin kufriba waaxoon ta'wiil lahayn ninkii hadduu awal muslim ahaayo madax muslimiinta u ahaa kufri bawaaxa uu ku dhacay yoncazil meeshaasuubu ku casilmaaba cid ay daacadiisu waajib ku noqonaysana male waa dadka ahlulxalli walcaqdigana waxaa laga rabaa inay bedelaan ninkaas ayb khuruujkaas marka waa jiraan dad salafkii ka mida oo inta ijtihaaday iyagu waxyaabahan khuruujkoo kale sameeyey ijtihaad dartiis u sameeyey iyaguna marka macduuriin waaye ijtihaadkaasaa loogu cudur cudurdaarayaa iyagana laakiin markii dambe ibnu xajar lisaanulmiisaanka wuxuu yidhaahdaa kitaabkiisa lisaanulmiisaanka wuxuu ku sheegay fii tarjamati waxaan u malaynaya alxasan bnu saalix bni xay tarjamadiisa ayuu wuxuu ku sheegay markii hore waxaas in khuruujku ay dad salafka kamida samay jireen markii dambena ijmaac ayaa waxaa ku guntamay buu yidhi inuu xaaraan yahay ijmaacu lmuslimiin wuxuu ku guntamay inuu xaaraan yahay mafaasidiisii markii la arkay kabacdi ibnu taymiyana wuxuu yidhi qalla waxaa yar nin dad ku madax dowlad isku toosan nin ku oo yacnii eh, waxaydu dabdisan yihiin nin ku baxay baa yar oo wax ka fiican la yimid maba la helayo taariikhda lagama helin taariikhda kuwa ay ku baxayaan waxbay ka sheeg sheegayaan waxay leeyihiin waxaas iyo waxaas iyo waxaas e, cadaaladdaasay ka tageen iyagii markay wax qabtaanna waa ka darayaan intii horena waa la weynayaa in kalena waa lasii weynaa taariikh saas e, minhaaju sunnaha ku sheegaan dadkaas fiican xataa markii dambe waa ka shallaayeen raggii selafka ka mid ee sameeyey gadaal dambe waa ka shallaayeen waxba kama dhiisa <coughs> oo wuxuu yidhi laa aqaamuu diinan walaa abqow dunyan ibnu taymiya saasuu yidhi diinna ma aynan oogin adduunyana dadkii uma baaqi yeelin laan hadduu khuruuj dhaco adduunyadii dadku waa baaba'aysaa dagaal iyo cabsi iyo dhib unbaa lagu noolaananiyo wax kasta oo xumaan diinna ma aysan kor yeelina de diin saas maku gargaarsa ma ku gargaarsanayo <coughs> bal waxay keenaysaa tafaruq inuu dhaco tafaru mafsadada adiga aad ninkan uga cararayso mid ka badanoo islaamku kaa celinayo in lagu dhaco leanna ninkan mafsadada uu galay marka la fiirsho haddaad adigii iyo isagii isdagaashaan oo dadkii ay laba saf kala noqdaan xooggooda isku baaba'aya soo maaha markuu xooggooda isku baaba'ayay marka u noqonayaan maras cadowgooday u noqonayaan soo maaha waxaan marka qof soomaali ah, maba looga sheekeynaya qof soomaaliya da wax fahmo joogo wax looga sheekeyn kara waa u jeedaaba ummaddu marka siday u xoog badnayd oy u karti badnayd waxay noqotay saan maxaa u keenay marka tafaruqaas iyo waxaasaa u keenayan walaa yarawna ma arkaan alkhuruuja bixitaan calayhim korkooda lagu baxo dadkaa madaxda bisayfin lagula baxo seef wa in ra-ow minhum haba ka arkaan xaggooda alcuduula leexasho can اlcadli laga leexday ila اljawri waalxayfi loo leexday ayb ayb marka kufri bawaaxa in la hela maahan kufrigaas bawaaxaad marka yaa cadday kara isagana kufriga bawaaxa ah inuu jiro in kale maxaa lagu waxaa cadday kara qof cilmi u marka ahlucilmiga in looga dambeeyo iyaga marka waxay leeyihiin war xaakimka iyagana ilaahay inay ka cabsadaanaa laga rabaa ninkan xaakimka kufri bawaaxu ku dhacay inay dadku u caddeeyaan haddii nin kastaa maskaxdiisa gurigiisa intuu galo uu iska fakero uu yidhaahdo ninkan waxaanuu sameeyaa gaal waay uu nin walba iska yidhaahdo de ummaddii waa isku baaba-e zimaam zimaamu eh, lumuur culummada inuu gacanta ugu jiraa fiican oo iyaga ay caddeeyaan wixii la takfiirinaayo iyo wixii aan la takfiirinaynin leanna takfiirintu waa xugun ilaahay leeyahay xugun allana ninkii yaqaanaa ka jawaabi karan ee qof inuu isaga degdego ku ordo ma ahan ayb ee dadka qaarkoodna de madaxdu intay u saaran yihiin madaxda muslimiinta xukumaayo qaarkood kufri bawaax ku dhacay waa jiraan oo culumo ay caddaysay kuwo aan hadda kufri bawaaxa ku dhicinna waa jiraan hal xugun marka lagama soo qaadi karo dadka qaarkood waxay ku leeyiin madaxda islaamka ka waran waxay rabaan in la dhaho kulligood waa muslimiin in la yihahdo qaarna marka waxay leeyiin kulligood waa gaalo kuwana waxay dhahaan kulligood waa muslimiin marka kulligood waa gaalo kulligood waa muslimiin ma soconaysee in la fiiriyaa fiican oo nadar sharciya cilmiya lagu feero qaar baa waxay gaareen inay yidhaahdaan yacni say diin ula dagaalamayeen soonka waa idinka dhaafna kuwaa yidhi sanadan wax soo saarka dalkaa baaba-aayo soonku wuxuu kusoo toosay waqti kulayl badan waa takhiiriyey yidhi gadaalan u dhignay waqti kalaa bil kalaa soonka laga dhigay kaas kufri bawaaxa miyuusan ahaynna haddii la yidhaha marka ninka ninkaas hadda gaalaysay khaariji waayo la yidhahna waa dhibaato ifraad iyo tafriid lama raban way soo mareen dadka waxaas waa madaxda muslimiinta waa soo mareen kuwo qaarkood waa baatiniyaba kuwo waxaa jira madaxda oo nusayriye kuwaan hadda nusayriyada suuriya joogo sheekhulislaam ibnu teymiya wuxuu leeyahy nusayriyada iyo ismaaciiliyada iyo nimankan dursiyiinta iyo kuwaas akfaru min alyahuudi waanasaara yahuud iyo nasaare ayaga gaalnimo badan haaulaahi culamaa waa waxsaa dhahaynayb haddaa adii tiraahdeed marka hal qaacido un iska wadato waa dhibaata diinka siyaasad laga dhigo midna intuu u ordaa midna dhinacan kale u ordayaan ifraad iyo tafriid iyay ku kala dhex jiraan xaakimka yaa lagu bixin marka laleeyahayna macnaheeda macsiha lagu raaco maaha macsida waa diidaya laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq haddaa ku diida macsida dambiile ma tihid adigana ha layska adeeco daaco indhala-aanna sax ma ah wayarawna waxay arkayaan qitaala alfi'ati albaaqiyati fi'ada baaqiyada ee gar daran kooxda gar daran dagaalkooda ayay arkaan xataa tarjica ilaa ay u laabato ilaa daacati alimaami alcadli imaamka cadaaladda ku sifaysan daacadiisa ilaa ay uga laabato fia baaqiya hadday jirto fiada baaqiyadaad waxay noqon kartaa koox ku baxday ninka xaakimka ah oo ayagu ta'wiil iyo wax wadato meel isku aruursaday shawko iyo xoog leh nidaam la maraa jiro qitaalu ahlilbaqiya kutubta fiqiga waa ka hadlaan culamaa loo diraa shubhadaa laga zuulinayaa waxay rabaan baa la weydiina aduu marka shuruud wixii la helo lagu bilaabi maayo dagaal ilaa ay ayagu wax ka bilaabaan oy dad dadkaas muslimiinta ay dilaan markay sidaas sameeyaan xaakimka waa la dagaalaa markaas uu la dagaalayo kooxdaas waa inaad adiga ku jirtaa oo aada la socotaa isaga ayb imaamka maciisa kooxda baaqiyada inaad la dagaasho ma dhehaysid marka muslim waayo kuwaan iyo maahan iyagoo muslimiina lala dagaali karaa kuwaan iyagoon diinta laga saarin oo muslimiina yaa lala dagaalamay faqaatilu latii tabqii xataa tafiya ilaa amri illah ayb haddii shuruud iyo waxyaabahaas la helo xataa tarjica ilaa طaacati اlimaami اlcadli wayarowna waxay arkaan alkafa inay ka joogaan oy ka haraan camaa shajara bayna asxaabi rasuuli illahi sal l slam asxaabta rasuulka wixii ka dhexdhacay wa tadhiira alalsinati bay arkaan carabyada inay ka dahiraan oy ka nadiifiyaan can dikri maa yatadammanu waxa can dikri maa shay sheegitaankiisa yatadammanu koobsanayo keenaayo cayban lahum iyaga ceeb u keenayo wa naqsan fiihim iyo naqsi iyaga dhexdooda ku ah carabkii waa in laga dahiro laga nadiifiyo wax ceeb asxaabta ku noqonayo yani ceeb inaad ka sheegto wa naqsan fiihim iyo wax naqsi ku ah waa iska ilaalinaya wayarowna waxay arkaan ataraxuma naxariis u dalab oo ilaahay iyago naxariis uga dalbaan calaa jamiicihim dhammaantood korkooda oo yanii in ilaahay naxariis ay u weydiiyaan wlmuwaalaata ayay arkaan likaafatihim wlmuwaalaata jacaylkooda iyo u nusrayntooda ayay arkaan likaafatihim dhammaantood qaybaan u nusraynaynaa qaybta kalena waa khudilaaninaynaa ma dhahayaan muwaalaad marka haddaad maqasho yani waxay tahay walaa alwalaau waa annusratu walmaxabatu yani nusro iyo maxabo waay jacayl iyo hiil wayarowna waxay arkayaan ataraxuma naxariis inay uga dalbaan alla calaa jamiicihim dhammaantood korkooda walmuwaalaata bay arkaan muwaalaad likaafatihim dhammaantood in la eh, hiil la siiyo iyo jacayl wakadalika sidaa oo wuxuu diidayaa marka qaybna inaad tiraahdid waa nusran siinaya iyo muwaalaad qaybna aad diidid oo baraa-a aada siisid wakadalika sidaadaas oo kale yarowna waxay arkayaan tacdiima qadri aswaajihi nebiga xaasaskiisa qadarkooda weynaynteeda ayay arkaan radia allaahu canhunna ayb waducaaa bay arkaan lahunna iyaga in loo duco loo duceeyo wa macrifata fadlihinna fadligooda oo la aqoonsado oo fadligooda in loo aqoonsado waaliqraara qirid la qiro biannahunna iyagu ummahaati lmu'miniin inay yihiin sidaana marka xaasaskii nebigaa laga ictiqaadina ayb wاlqraara qirid bأnahuna iyagu inay yihiin umahaati اlmؤminiin xaasaskii nebiga marka umahaat اlmuminiin inay yihiin in la qiro qadarkoodana la ilaaliyo haddii zino lagu tuuro oo waa zinaysteen la dhaho waa lagu gaalooba waa lagu kufrinaa lianna maxaa yeelay daad caybay nebiga u noqonay sala allahu calayh waali wasalam haddii la yidhaha ummahaatulmu'miniin zilal ou qofka ku tuuro wuxuu noqonayaa qof nebiga caayay waay soo maa ila qof fiicani qof xun ma haysanayo sooma walidaalika ilaahayna wuxuu le alkhabiihaatu lilkhabiiiin walkhabiihuuna lilkhabiihaat qofkii marka xaasaska nebiga ku caayo zino waa qof gaaloobay diinta ka baxay nebiga qof caayay oo kale waa xadkiisa loo dilo وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى